بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaynu ka bilaabaynaa boga boqol iyo sagaal iyo lixdan baynu ka bilaabaynaa numberkiisa ba'da layliska afraad ba'diisa ayaynu ka bilaabaynaa layliska afraad ba'diisa markaan ka bilaabayno qaalat ixdaa nisaa ixdaa nisaa'i alcarabi tashku ibnaha hooyo hooyooyinka carbeed ka mida ayaa iyadoo inankeyga ka cabanaysa gabay ku soo gudbisay markaa waxay tidhi anshaa yumaziqu ahwaabii yu'adibunii mha qaala tacaala ilaah baa yidhi alam nurabbika miyaanaan ku barbaarinin fiinaa dhexdayada weliidan adigoo ilmo yaraa muusa lala hadlayaayo fircoon baa la hadlayay markaasuu ku yidhi fircoon alam nurabbika fiina waliida war miyaanaan adiga oo caruur ah maasabiya annaan ku soo korsanin kolkaa mani iyo gallad ayuu uga dhigayaa ilmihii aanu soo korinay baa tahay inuu yidhaah alam nurabbika fiina waliida istifhaamkaasi waa taqriiri haddaba waana inoo cad yahay inuu taqriiri yahay qaalat ixdaa nisaa'i alcarabi waxay tidhi tashkuu ibnahaa iyadoo inankeega ka cabanaysa anshaa yumaziqu anshaa yumanziqu ahwaabii yu'aadibunii abacda shaybiya yabgii cindiya aladaba mustafciluun faaciluun mustafciluun faaciluun mustafciluun faacilun mustafciluun faaciluun anshaa wuxuu bilaabay yumaziqu inuu jarjaro ahwaabi aniga maryahayga inuu jarjaro yu'adibunii isagoo i edbinaya abacda shaybi ma intaan ciraystay kadib ayuu yabqii raadinayaa cindii agtayda aladaba adab ma anigoo cirale ayuu adab iga doonayaa way tidhi markaa anshaa wuxuu gudagalay yumaziqu inuu jarjaro ahwaabi maryahayga yu'adibunii isagoo i edbinaya abacda shaybi maciradayda kadib ayuu yabqii raadini cindii agtayda aladaba adab uu ka raadinayaa istifaamka halkaa ku jiraa waa tacajub weeyaan wa qaala abulcataahiya wuxuu abulcataahiya yidhi fii madxi lamiin markii uu ammaanayey ninkii amiin la odhan jiray tdkr أmين الlahi xaqii وxurmatي وma kunta tulinii lacalaka tdkuru faman lii bاlcayni ya latii kunta maratan إlaya bha fi sali fi الdahri tnduru faman liya liya li haddaad tiraa gabaygu inu kaa jabaa laga yaabaa wuxuu yidhi markaa abulcataahiya ninkani aad iyo aad nin runtii ducaqabaa buu ahaa abulcataahiya markiisii hore noloshiisa hore ma fiicnayn baa la yidhaahdaa laakiin gebagebadii ayuu ka soo noqday wixii uu ku jiri jiray oo dhan markii dambe wuxuu noqday nin zuhdiga u go-ay buu ahaa zaahid buu ahaa saasaa la odhan karaa tadakar xasuuso amiin allah amiinkii ilaahayow xaqii aniga xaqaygii iyo wa xurmatii xurmadaydii war xaqii iyo xurmadii aan lahaa bal eeg buu yidhi iyo wamaa kunta wixii aad ahay tuuliinii kii isiiya lacallaka tadkuru waxaa la rajaynayaa inaad dib ka xasuusatee faman li bilcayn yaa ishii igu eegi doona allatii isha kunta aad ahayd maratan mar bihaa maratan mar ilaya xaggayga bihaa iyada sababteed fii saalifi dahri xilligii tegey tandurukii ku eega wakhtiyadii hore indhahaad igu eegi jirtay ayaana igu soo eegi doona dabadaa buu yidhi markaa oo iyaa dabadaa ishaa igu soo eegi doona waa tamani buu markaa doonaya ayuu uga jeedaa maadaa yuraadu maxaa looga jeedaa bilistifhaami istifhaamka fi lamhilati laatiya tusaalayaasha soo socda maxaa istifhaamka looga jeedaa qaala almutanabi mutanabi baa yidhi wman lam yashaq اdunya qadiima walakin laa sabiila ilى اlwisaali waman qof waman keebaa lam yacshaq an jeclayn an jeclaan addunya adduunyada qadiiman berigii hore horta yaan adduunyada jeclayn walaakin laa sabiila dariiq ma jiro ila alwisaal adduunyada lagu gaadhayo oo waari maysid waad ka dhimanaysaa un kulley kolkaa istifaamkan maxaa looga jeedaa waman lam yacshaq iddunya qadiiman nafyi baa looga jeedaa haddaan shalay ku soo idhin nafyiga astaamihiisa ilaabaa kamidana waa sax oo ilaabaa kamida mida laakiin ilaada iyo laakinta iyo waa isku macno la soco haddayna maanta ilaa ku jirin maxaa ilaa ku jirtaa walaakin laa sabiila ila alwisaali kolkaa waxyaabaha nafyiga lagu garto istifaamku inuu nafyi yahay ayay ka tahay waman kuma ayaa lam yacshaq idunyaa adduunyada aan jeclaanin qadiiman beri hore waa ma jiro qof aan jeclaanin walaakin laa sabiila ila alwisaal ma jirto dariiq loo maro gaadhideeda iyo waarideeda laakiin wa qaala wuxaa kaluu yidhi walastu ubaali bacda idraakiya alculaa akaana turaaan maa tanaawaltu am kasba walastu ubaali bacda idraakiya alculaa akaana turaaan ma tanaawaltu aw kasbaan kolley halkaa gabaygu u jaban yahay khaac yar baa ku jira gabayga laakiin waxaan filayaa inuu gabaygu ahaa sidaan akhriyey kitaabkaygan wuxuu ku qorayaa walastu ubaali bacda idraakiya alculaa waa sax intaasi wuxuu ka dambaysiiyey akaana turaaan tanaawaltu am kasban u fiirsa hadda wuxuu yidhi akaana turaaan tanaawaltu am kasban maabaa kolkaa halkaa laga tegay sidaan filayo akaana turaaan muxuu ku daray maabuu ku daray soo sax weeye cidda ayna maa halkaa ugu jirin xataa gabaygaa suurtagal maaha caruudkiisu suurtagal noqon maayo walastu ubaali bacda idraakiya alculaa akana turaaan maa tanaawaltu am kasban kolkaa tanaawaltu horteed maabaa ku jirtaa maadaa haddii laga tago gabaygu xataa caruud ahaan suurtagal maaha inuu gabay noqdo ma iyo laa iyo ereyo badan aduu waxaa muhiima ah, caruudku wuxuu sheegayaa laba xaraf oo midina reeban yahay midina ka xarakaysan yahay in meesha la keeno intaa unbuu sheegaya caruudku halkaa in la keeno laakiin labadaa xarafti maxaa macnaha ku haboon adigu isweydii maabaa ku haboon waa sax markaa kitaabkaa maada qoraya uu saxan yahay walastu ubaali anigu ma danaynayo bacda idraakii kol haddaan soo gaadhay amaa gaadhidayda kadib alculaa sharafta aan gaadhay war kol haddaan sharaf helay buu yidhi anigu ma danaynayo akaana turaaan dhaxal inuu yahay maa tanaawaltu waxaan helay am kasban iyo inaan shaqaystay toona haddaan bahasha adduunye ah helay anigu ma danaynayo buu yidhi inay dhaxalnimo igu soo gashay oon aabbahay ka dhaxlay iyo iyo inaan anigu shaqaystay wax alla wax kaloo qiimo oo halkaa ii kala dhexeeya ma ma danaynayo buu ku walastu ubaali ma ihi mid danaynaya bacda idraaki gaadhidayda kadib alculaa sharafta aan gaadhay a kaana inuu yahay turaaan dhaxal maa tanaawaltu wixii aan helay am kasban iyo inuu shaqo yahay toona haddaba halkaa istifaamka ku jiraa a kaana turaaan maa tanaawaltu am kasban waa taswiya baa la yidhah wuxuu simayaa istifaamkan wuxuu ku simayaa shayganuu helay inuu dhaxalnimo kusoo galay iyo inuu shaqo ahaan ku soo galay war way ii yihiin buu doonayaa inuu ku yidhaah wa qaala waxaa kaluu وhل تعني الرسائل في عdو إذا ma lم ykن ذuبا رقاقا وhل تعني mayay faa'iideysaa الرasaaئل waraaquhu فيi caduwin cadowga markii loo dirayo haddaad cadowgaa waraaq u dirto waraaqdaa miyaad ku caafimaadi baad isleedahay haddaad doonto cay ka dhig haddaad doon wax alla waxaa doonto ka dhig waxba ku ciil bixi maysid buu ku leeyahay cadowgaa waraaqad u dirtay iyo heshiis aad kala qorateen waxba kaa qaban maayo okay whal tugni baa kusii fiican wahal tugni tugni buu ku qoraya soo maa maasha allah tugni baa wacan halkaana whal tugni rasaa'il fi caduwin ida maa lam yakun duban raqaaqan wahal tugni maxay kuu qaban alrasaa'ilu waraaquhu maxay kuu qaban fii caduwin cadow maxay kaaga qaban cadow maxay waraaquhu kaaga qaban whal tugni rasaa'ilu fii caduwin idaa maa lam yakun markuuna ahayn duban seef raqaaqan afkeegu aad iyo aad uu af badan yahay seef yaroo af badan haddaadan haysanin maxay koo qaban buu ku leeyahay heshiisyo aad kala barateen waa halkay soomaalidu ka odhan jirtay dee qofka ay maxay odhan jireen qofka inahe shantaa kaa reebin sharci kaama reeba sow maaha sharcigu waa heshiiskan la kala qoranayo kolkaa heshiisku cadow waxba kaaga tari maayo haduuna cadowgu awood uu kaaga baqaa ayna jirin kelmadaada waxaa la macnayn karaa ama waxa hadalkaaga la dhegaysan karaa markaad leedahay muruq difaaca xaqaaga markaasuu hadalkaagu soconaya uu meel gaadhaya oo la qiimaynaya bal hadda halkaa aynu eegno wamaa tugni wahal tugni rasaa'ilu fii caduwin kolley maxfuudkayga ma aha inay tacnii tahay iyo inay tugni tahay labaduba waa sax laakiin haddaad tugnii qaadato iyo haddaad tucnaa qaadato tucnaa iyo tugna tugnii tucnaa iyo tugnii haddaad qaadato labaduba waa sax wax mashkilada ma leh kaygu aniga wuxuu qorayaa tacnii buu qorayaa wahal tacnii buu qorayaa soo caynkaa idin ma qorayo wahal tacnii wahal tucnaa unbaad odhanay halkaa tucnaa alifka uu ku dhammaadunbaad dhibicyada yar ka masixi kartaa mashkilad kale ma leh wahal tugnii miyay kuu qaban alrasaa'ilu waraaquhu faa'iido fii caduwin cadowgaaga dhexdiisa miyay kaaga qaban idaa maa lam yakun markuuna ahayn duban seef raqaaqan afkeegu uu af badan seef af badan haddaadan haysanin waraaqi waxba kuu tari mayso istifaamka maxaa looga jeeday nafyi baa looga jeeday nafyi kolkaa iminka astaamihii lagu garanayeyna waa idaa maa lam yakun lam yakun laakinta macnaheegii bay maanta ka dhigan tahay wa qaala waxaa kaluu yidhi xiinamaa saraca markuu dilay beder binu camaara asadan nin beder binu camaare la odhan jiraybaa maalin libaax dilay markuu libaaxii dilay buu beder binu camaare gabay u tiriyey markaasuu yidhi amucafira laythi lhizabri bisawtihi liman idakharta saarima almasquula mucafira laythi lhizabri bisawtihi liman idakharta saarima almasquula متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل متفاعل mucafir alay aarka ka dilayo wuu yidhi mucafir waxa weeye waxaa sankaa boodhka loo daray soo maynaan maqal sankaa boodhka loo daray mucafir tacfiir bay ka timidoo waa marka sanka boodhka lagaga shubo kolkaa waa wax dhintay uun wax dhintay unbaad sanka siiga kaga aarkii alhizabri aadka u awooda badnaa bisawtihi shaabuuggiisii yaraakii ku dilayow libaaxaa shaabuug yarood ku dhufatay baad ku dishay buu yidhi saafiya waxaanu lamaadan soo bixin waa iga su buu yidhi liman ayaad idakarta u kaydsanaysaa asaarima seeftaa almasquula nadiifta ah seeftaa aan daxalka lahayn marka adiga dadka libaaxii ugu awooda badnaa markaad ku disho war seeftan yaad u kaydsanaysaa seefta ku dili doontaa waa su buu kolkaa ka dhigay liman iddakarta saarima almasquula istifaamkan muxuu uga jeedaa haddaba seefta yaad u kaydsanaysaa wuxuu uga jeedaa tacajub waa yaab wuxuu leeyahy niyo awooddaadii w ka baxday awoodo adiga feedhkaagii iyo shaabuugaagii iyo ushaadii iyo ayaa makhluuqa wixii ugu awoodda badnaa aad ku dilaysaa kolkaa seeftaadii wax lagu dili jiray tan yaad iyada ku dili doontaa buu leeyahay amucafir leyi aarka ka dilay bisawtihi shaabuugiisa kii ku dilayow liman idakharta yaad u kaydisay asaarima seeftaa almasquula aan daxalka lahayn wa qaala abu tamaam waxaa kaluu yidhi abu tamaam ninkii la odhan jirayna ulbis hujra lqawli man low hajawtuhu idan laa hajaanii canhu macruufuhu cindii abu tamaam baa gabayga tirinayo wuxuu leeyahay miyaan caayi karaaba buu leeyahay ninkaa waxbaba kama sheegi karo buu yidhi ninkaa haddaan cay is-idhaa wixii uu ii qabtay ee wanaag ahaa ayaa agtayda ka hadlaya buu yidhi kolkaa wanaaguu isiiyey baa idifaacaya aulbisu miyaan ilbaas iyo iska dhex gelin dhexgelin aulbisu miyaan huwin hujra alqowli hadal xun oo laga haajiro man qof low hajawtuhu haddaan caayo idan markaa lahajaani u icaayayo canhu xaggiisa macruufuhu wanaagiisa cindii agteyda yaala ninka haddaan caayo wanaagiisu uu ii jawaabayo miyaan caayi doonaa buu doonayaa inuu yidhaah ma caayaya marnaba aulbistu miyaan huwin ama aan isku aan ku caayi doonaa hujra alqawli hadal laga haajiro ilbaasku waxa wey shayga marka la huwiyo shay kale ninkaa miyaan huwin doonaa cay miyaan huwin doonaa buu doonayaa inuu yidhaah aulbisu miyaan huwin hujra alqowli hadalka laga haajiro man qof low hajowtuhu haddaan caayo idan markaa la hajaani canhu uu iga caayayo xaggiisa macruufuhu samihiisii cindii agtayda yaalay istifaamka muxuu uga jeedaa inkaari buu doonayaa inuu yidhah waa inkaariyo istifaamkani waa inkaari caayi maaya ninkaa وكيfa أخاaف الفقر أو أحرم المنى ورأي أمير المؤمنiiن جميل وكيfa أخاaف seen uga baqi الفقر gaajo horta gaajaanu ka baqiba maayo buu yihi أو أحرم المنى ididiiladayda sidee layga qadin shay kastoon ididiisho waa inaan helaa buu ku leeyahay layga qadin maayo waxaan rajaynayana ورأي أمير المؤمنiiن muminiinta amiirkooga ra'yigooguna jamiilun waaba mid wanaagsan maadaama oo muminiinta ninka haystaa uu yahay nin wanaagsan oo daacad ah gaajo inaan ka baqaba maaha maadaamu shaksi wanaagsani uu maamulo adduunka ilan muslimiintu iyaga adduunka maamuli jire kun sano wax ka badan bay adduunka alqudb lwaxiid ka ahaayeen kolkaa maadaamo amiirulmuminiinka ra'yigoogu uu wanaagsan yahay nin aragti wanaagsan uu yahay gaajona ka baqi maayo waxaan rajeeyena waa inaan helaa buu ku leeyahay wa kayfa sidee baan akhaafu uga baqaa alfaqra gaajo sideen uga baqaa aw uxramu sidee layga qadin almunaa waxaan idi diilanayo wa ra'yu amiiri lmu'miniin mu'miniinta amiirkooga ra'yigooguna jamiilun waa mid wanaagsane ma anti ya dunyaa aru'yaa naa'imin am laylu cursin am bisaadu sulaafin maa anti ma tihid ya dunya adduunyoy maxaa tahay maa anti ya dunya adduunyoy horta maxaa tahay bal isku kay sheeg buu yidhi adduunyada lafteedii buu su-aal ka dhigay maa anti ya dunya buu yidhi adduunyoy horta maxaa tahay aru'yaa naa'imin ma nin hurda riyadiibaa tahay adduunyadu ma nin hurdaa riyo u riyooday baa horta am leylu cursin mise waa habeen aroos la yahay am bisaadu sulaafin mise waa gogol yaroo khamre lagu cabayo horta meeshu adduunyadu iskeedba waa maxay buu yidhi waa iga su-aale wuxuu la yaabay inay adduunyadu degdeg u baaba'ayso wax macno buuranba inayna ahayn kolkaa wuxuu yidhi anigu waxaan isweydiinayaa nin hurdaa riyo yaruu habeen ku riyooday inay tahay way dhici kartaa riyo inay tahay waa ko amaa hal habeenoo aroosa tahay inay tahay waa laga yaabaa waayo qofku markuu arooska yahay waktigoo dhan baa kusoo koobta waa laga yaabaa laylatu cursin inuu yahay waxaa kaloo dhici karaa bisaadu sulaaf gogol yaroo khamre lagu cabaye inay tahay meesha gebigeeduba sulaaf kolkaa waa khamradii maa anti ya dunyaa aru'ya naa'imin am laylu cursin am bisaadu sulaafin istifaamkaa muxuu uga jeedaa tacajub wuu yaaban yahay oo degdegeegii buu la yaaban yahay iyo siday u degdegayso iminka haddii qofka inoogu da'weyn la weydiiyo oo la yidhaahdo beledunyada ka waran wuxuu moodayaa inuu shalay dhashay saddex dharaarood baan jiraa buu ka odhanaya saddex maalmood hadduu hadalka odhan waayana waa sida naftiisa ka dhex buuxaysa saddex maalmood baan jiray buu leeyahay maalin waa maalintii aan caruurta ahaa caruurnimadii iyo dhallinyarnimadii maalin buu ka dhigay maalinna waa maalintan aan noolahay dee iminkuba dhalinyar ahaaye maanaa islaba meel baad gaadhay buu kuleeyahay kolkaa waa maalintan aan noo noolahay maalinta kalena maalinna waa maalinta saddexaad oo waxaan isleeyahay buui berri baad si noolaan doontaa kolkaa gebi adduunyadiiba kol hadday saddex dharaaroo tahay macno buuran male wa qaala abu ayib wuxuu ninkii abu ayib la odhan jirayna yidhi wamaa laka wamaa laka tucnaa bilasinati wاlqana wajaduka طacaanu bigayri sinaanin wma laka tucnaa bilasinaati wاlqana wajaduka طacaanu bigayri sinaanin wamaa laka warniyow maxaa kugu dhacay tucnaa waxaad aada ugu dadaalaysaa bilasinati warmaha af kale iyo walqana warmihii usha ku taagnaaba waad ku dadaalaysaa war hub unbaad urursanaysaa maxaanku helay buu yidhi wamaa laka tucnaa bilasinati walqana hub unbaad urursanaysaa maxaa ku helay wajaduka nasiibkaaguna acaanun isagaaba wax dooxaya biayri sinaanin hub la-aantii hubba adoon sidanin wax maanta waa dili karaysaa buu yidhi haddana hubbaad urursanaysaa kolkaa jadiga nasiibkaa la yidhaahdaa xadiga ayaa la yidhaahdaa macnaheegu waxa weeye haduu ilaahay jaanisku soo mariyo adduunka oo dhani ay qacmahaaga yihiin adduunka oo dhani ay qacantii aad wax ku qabsanaysa yihiin miyaad u baahan tahay adigu hubad qaadato iyo ciidan yarood gaarood kaxaysato adduunkiibaaba adiga qacmahaagii oo hubkaagii ood ku dagaalamaysaa wuxuu leeya war niyo waan ku arkaa inaad warmaha guranaysee nasiibka aad haysataaba isagu wax dilaye kaa doonaysa inaad disho miyaad afaruunu dirtid buu leeyahay maxaad adu hubkaba la qaadanaysaa nasiibkaybaa ku taageeraya waktigiibaa ku caawinaya kolka inaad hub qaadataba maaha wamaa laka maxaa kugu dhacay oo tucna aad ugu dadaalaysaa bilasinati warmaha iyo walqana waranka alqana waa waranku markuu ushiisa ku taagan yahay asinaduna waa caarada yaree waranka ayaa la yidhaahdaa war maxaa kugu dhaceed warmaha la urursanaysaa wajaduka nasiibkaaga ayaa dacaanun dooxaya ninkaadan doonayn biayri sinaanin hub la-aanti adoon hubba qaadan ayaad kan dili karaysaa waa halkay soomaalidu ka tidhaahdo qofkaad fadhiga kaga adag tahay looma sara kaco kolka haddaad kan fadhiga haddaad hubla-aanba ka adag tahay maxaad hub ugu qaadan istifaamka halkaa ku jira balka waran markaa wamaa laka tucnaa bilaa sinati walqana waa tacajub wuu yaaban yahayba ninkan hubka urursanayuu la yaaban yahay hal biuluuli lisaailin waradduun am hal laha bitakallumin cahdun nimankan gabayaagii waxay odhan jireen albuka cala alaal wax la yidhaha bay yaqaaniin albuka cala alaal waxaan u malaynayaa dee wax badan baynu iminka suugaantii carbeed ka soo aragnay wax badan ayaan suugaantii carbeed ka soo aragnay sidaa darteed hadda kadib inaynaan noqonayn baan u malaynayaa ragga markay gabaygu ku soo baxaan inta gabaygu ku jiraba isku laaba si wanaagsan baad u ogtihiin kitaabka nin baad arkaysaa kitaabka akriyayoo markuu gabay kusoo baxo intuu gabaygu ku jiraba wuu isku laabaya markaasuu halkaasuu wado haddana halkaasuu boodaya mashkiladda meesha ka timid waa maxay gabaygaa yarbaa kolkaa ayaa wax ka xumeeyey kolkaa waxaan malaynayaa iminka suugaantii carbeed intaynu soo dhex soconay u malayn maayo gabay nagu adag inuu jiri doono anigu hadda sidaasaan isleeyahay kolka waxaa jira miduun inaad fahamtiin baa wanaagsan waxaa jira ninku markuu gabayga bilaabayo ciil buu iska keenaa eg layskama bilaabon gabayga gabayga weligaa haddaad gabay baan bilaabaya un tidhaahdo layskama bilaabon waa mamnuuc eg gabayga ama ciil baa kaa keena ama wa wax ku qabtay baa kaa keena gabay haddaad tidhaa gabay baan tirinaya mar ma tirin kartid kolka waxaan uga socdaa gabayaaga carbeed oo dhan ciilkoogu waxa weeye albukaa cala alalaal waxoogaabay guri laga guuray oo cidlo ah ayay ay maskaxdoodu sawirataa qofuu jeclaa safar dheer uu soo galay galab iyo wakhti gaabanuu gurigiisii yimid meeshuna libaax iyo bahal ay leedahay bilo uu u soo socday eeg rafaadkii uu soo bixiyey oo dayacan buu ka yimid bilo ayuu haddana soo socday bahal dad iyo bahal dugaagba uu soo jeeday galab ayuu haddana gurigii yimid ilan hadduu aroor iman lahaa dambay ahayde galab ayuu gurigii yimid gurigiioo cidlo oo laga guuray buu arkay markaasuu cabbaar aamusnaayo marna wuxuu xasuustay reerkiisii uu soo dayacay marna wuxuu xasuustay safarkii dheeraayuu soo bixiyey marna khatartii uu soo wajahay iyo ilaa hadda khatarta ka horaysa ee hortaalla ayuu xasuusanaya iyo haddana reerkii uu doonayay oo meeluu ugu hagaago iyo cid wax weydiiyaaba ayna jirin marka cabaar markuu intaa xasuusto qofka dee xisaabtamaya u werwaraya uu fikiraya werwarkaasaa gabay ka sii daynaya waxaa la yidhahdaa albukaa cala alaal maxaa loo yaqaanaa werwarkaa fikradaa aan idin siiyey gabayaaga oo dhani way ka siman yihiin markay gabay bilaabayaan waxaa loo yaqaanaa albukaa cala alaal waa in jabadka laga dul ooya bay jabadka jabadku waa meeshii laga guuray in laga dul ooyo kolkaa alaal iyo uluul waa isku mid uluul uluul waa jabadkii kolkaa ragga qaar waxay odhan jireen bal dee jabadka aanu la sheekaysanay odhan jireen gabay bay samaynayeen ay jabadkan kula sheekaysanayaan kolkaa gabadkas jabadkaasay la sheekaysanayeen werwarkaasaa kolkaa gabayga ka keeni jiray hal biuluuli jabadka ma ku sugan yahay lisaailin qof su-aal radun wax radiihi jawaab jawaab horta jabadkani qofku hadduu su-aal weydiiyo ma u jawaabi karaa oo su-aasha la weydiinayo ma garanaysaa dadkii halkan deganaa xaggay u guureen intaa haddaan jabadka weydiiyo jabadku ma jawaabi karaa hal biuluuli jabadka ma ku sugan yahay lisaa'ilinka su-aasha weydiiye radun wax jawaabihi jabadku talow ma jawaabi karaa buu yidhi haddaba noocaa markaan u macneeyo waa istifhaamkii ataqaanay markaan doonayo laakiin rasmi ahaan waxaad ku macnaynaysaa qaab tamaniyo waxaad odhanaysaa hal biduluuli alla jabadku lisaa'ilinka su-aasha le radun miyuu jawaabo alla miyuu jabadku ii jawaabo kolkaa istifaamkan tamani baa looga jeedaa istifaamkan maxaa looga jeedaa tamani baa looga jeedaa am ha jabadka mau ahaaday bitakalumin hadalka cahdun wax xilliya cahdi horta jabadku ma hadli jiray buu yidhi dhagaxaa iyo gurigaa laga guuray talow ma jiray kolkaa waa inuu halkaa ka keeno kolkaa nimanka suugaanta carbeed jabadka laba arrimood bay ka qaadan jireen jireenoo faa'iido ayuu jabadku u ahaan jiray haddaad aragto guri dumay oo laga guuray ama reer miyi ka guuray laba ujeedo ayay jabadka ka qaadan jireen midi wuxuu ahaa inay warwarka ka helaan si ay gabay kolkaa usoo daadiyaan oo dee warwarku gabayga isagaa keeni jiray kaasi faa'iidu u ahaa oo jabadku noloshooda maqaam adag buu kaga jiray ummaddu hadday bilaa jabad noqoto guri laga guuray hadii la waayo suugaantaaba hoosu dhacaysay bay kuleeyihiin kolka waa in guri laga guuray la helaa si suugaantu ay usii socon karto qodobka labaadna guriga laga guuro waxa laga saadaalin jiray inanta gaarinimadeeda laga saadaalin jiray inanta gaarinimadeeda gurigii ka guurtay baa la tegi jiray layskama guursan jirinuun basarida iyo gaarida iyo de waa la kala qiimayn jiray odaygii soomaaliba soomaaliyeedba waa ilaahu basari abuurtay maxaad koorugu xidhi weyday halayskaga arkee kolkaa waxa jiray jabadka waxay ka saadaalin jireen maxay gabadha qiimaheegay ka eegi jireen waxaa la marka guri laga guuray aad tagto gabadhu haddii ayna gaari ahayn kagama tegi jirin baa la yidhaahdaa astaamo aahaar kagama tegi jirin gabadha gaariga ina gurigeega aahaar bay kaga tegi jirta aahaartaasi waxa weeye weelka wax lagu cuno weelka caanaha lagu shubo weelka maxaanku idhaahdaa biyaha lagu kaydsado weel kaste oo wax lagu kaydsado guriga dhir lasoo jaray ayaa dhulka looga dhigi jiray inantu markay gaari ay uga dhigi jirtay dhir bay soo jaraysaa dhirtaasay kolkaa amaa dhulka ha ku taagato amaa dhulkaba ha iska rasaysatee weelkeega iyo dhulka dhirtaasaa udheayn jirtay geedahaasaa udheayn jirtay sariir yar bay u samaynaysaa oo geeda ka samaysan marka la guurayo geedaha inay rarato iyo inay halka dambe la dega geedo kale ka goosato yaa u fudud geedo dambe inay goosataa u fudud kolkaa waxaa astaame ahaan jiray gabadha gurigeega sariirta kaga tagta iyo gabadhan gurigeega sariirta kaga tegin halkaasaa laga eegi jiray marka macno kalena meesha uu ku jirayo waxaa jiray guryaha aahaarta daadka soomaadan arag layska muuso ama layska leexiyo daadka midna dabaysha u horaysa iyo daadka uhoreeyaa qaadi jiray midna sanawaad buu sii muuqan jiray kolkaa waxay odhan jireen isna waa mid halkaasina wax lagu garan karayo horka alaulaal ama aduluul maqaamka ay nolosha carbeed ugu jireen maqaamka ayuu ahaa kolkaa gabay ku saabsan markaad aragto waa inaad fahanto aladlaal ama aduluul noloshu halkuu kaga jiray ama uu kaga saabsanaa hal biuluul ma ku sugnaaday buu ku hal biuluuli alla jabadku lisaa'ilinka su-aasha weydiiye radun miyuu u jawaab celiyo am hal lahaa miyuu u ahaado bitakalumin hadalka cahdun xilli alla miyuu maruun hadla buu yidhi jabadku istifaamkaasi waa tamani baa la yidhaahdaa markaa xataa mataa anta fii lahwin wa fii lacibin wlmowtu naxwaka yahwi faatixan faahu faatixan faahu halkaa gabayga waxaa maxfuudkaygu oo ahaa faadiran faahu buu ahaa faadiran halkaa faatixan uu ina yidhi faadiran in ayn iyo ra la akriyo ada dabadeed saasuu kolley gabayga ku qornaan jirtay ma qoraya mise faatian bu leeyahy caruudka waa isku mid oo faatixan iyo faaqiran waxba laynagu ijbaarinayo mid gaara laakiin gabayga waxa ku qoran asal ahaantigiisa faaqiran faahu baa ku qoran waxaa iska lahaa ninkii la odhan jiray abulcatahiyaa iska lahaa xataa mataa anta fi lahwin wa fi lacibiin والموت نaحو kayhوي فاtحا فah halkaa yahwi uu yihi yjri baa gabayga ku qornayd iska ilaaliya halka yahwidu ay ku qoran tahay gabayga maxaa ku qoran caadiga ah yjri baa ku qoran yjri xataa mataa anta ilaa goorma ayaad adigu fii lahwin tumashadan ad ku jiri wa fii lacibin iyo ciyaarta ad ku jiri war goormaa tumashadan iyo ciyaarta ku jiri ina bani aadamow wlmowtu mowtkuna naxwaka xaggaaga ayuu yejri usoo cararayaa faakiran faahu kioo afka kala haya amaa faatixan faahu kioo afka kala furay halkaa yahwiida ma arkaysaa yahwidaasi yejri bay ahayd yejri bay ahayd yahwidaasi waa laga fiican yahay yejri inay kelmadu noqoto weeye xataa mataa anta war ilaa goorma ayaad fii lahwin tumashadan ad ku sugnaani wa fii lacibin ciyaartana ad ku sugnaani wlmowtu mowtkuna naxwaka xaggaaga ayuu yejri u soo cararayaa faatixan faahu amaa faadiran faahu wa qaala abu ayib ninkii abu ayib la odhan jiray isna yidhi gabaygan u tiriyey yafna alkalaamu walaa yuxiidu bifadlikum ayuxiidu maa yafnaa bima laa yanfadu yafna alkalaamu walaa yuxiidu bifadlikum ayuxiidu maa yafnaa bima laa yanfadu yafnaa waxaa baaba'aya alkalaamu hadalka iyo sheekadu way baaba'aysaa walaa yuxiidu mana koobsanayo amaa ma koobayo bifadlikum qiimihiinna ma koobayo ayuxiidu ma koobayaa maa yafnaa waxa baaba'aya bimaa laa yanfad waxaan dhammaanaynin wuxuu yidhi hadalkunbaa dhammaani sharaftiinana la koobi maayo dadku ammaanayey buu leeyahay cid sharaftiinna koobi kartaa maba jirtaba hadal kastoo laydinku ammaanaa isagunbaa dhammaanaya ee sharaftiinna yaa gaadhi kara waayo wuxuu kolkaa yidhi ayuxiidu maa yafna warka dhammaanaye hadalki ihi ma koobi karaa bimaa laa yanfadka aan dhammaanayninba hadalkeenani wuu dhammaanayaaye sharaftiinna oo weligeed jiri doonta ma hadal baa lagu soo koobi karaa alla ilaaha waa maya yafna waxa baaba'aya alkalaamu hadalka ayaa dhamaanaya walaa yuxiidu mana koobayo bifadlikum sharaftiinna ayuxiidu ma koobayaa maa yafna ka baaba'ayaa bimaa laa yanfadu an aan dhammaanayn ma koobaya istifhaamkaasi waa nafyi waa maya jawaabtu markaa wa qaala tacaala ilaah baa yidhi man da ladii keebuu ahaaday kii yashfacu ergaynayey cindahu ilaahay agtiisa ilaa biidnihi ilaaha u ogolaada mooye war yaa ilaahay agtiisa erge ka noqon kara hadduuna ilaahay u ogolaan ilaahay haddii uuna ogolaan yaa ilaahay agtiisa erge ka noqon karaa waa ma jiro waxaa la og yahay man daadu marna way kala baxdaayoo manta iyo daadu way kala baxaan oo daadu ismi mawsuulo alladiya bay noqotaa af carabiga mantuna istifhaam bay noqotaa marna erey qura oo erey istifhaameeda buu noqdaa iminka mandaa oo wada socota erey istifhaameeda laakiin af carabiga man daadu daadaa alladii noqota waxaa la yidhahdaa daada hadday alladii daba dhacdo aladiida hadday aladiiba daba dhacdo daada aladii laguma macnayn karo waayo ma labada laba aladiiba isku xigi karaa kolkaa manda oo wada socoto murakab baa loo yaqaanaa manda kuma ayuu aladii kii ahaaday yashfacu ergeynayey ama ergeyn karayey cindahu ilaahay agtiisa ilaa biidnihi ilaah u ogolaada mooyaane dee maba jiraba wey kolka eegoo haddaba istifaamkan maxaa looga jeedaa tajiis baa looga jeedaa tajiis caryaa ilaahay u ergayni hadduuna ilaahay u ogolaanin dee waa soo heli mayno cid ilaahay erge ka noqon karta hadduuna ilaahay idan siinin iyo ogolaansho una siinin waa litacjiis markaa wa abu ayib wuxuu abu ayib nin la odhan jirayna ayadri ribcu aya damin aranqa waaya qulubin hada raakbu shaaq ribcigu waxa weeyaan ribciga waxaa loo yaqaanaa waa guriga ama daarada oo kale weeye ayadri ma garanayaa alribcu gurigani aya damin dhiigga araaqa uu daadiyey war gurigani dhiig uu daadiye dartii alla maxaa gurigan dartii dad u dhimatay buu leeyahay wa aya quluubin quluubta haada rakbu safarkani shaaqa uu jacaylka ku abuuray war safarkani jacaylka dadka badan quluubtuu ku abuuray ma haysiin ayadri ma garanayaa alribcu gurigani aya damin dhiigga araaqa uu daadiyey wa aya quluubin iyo quluubta tooda haada rakbu safarkani shaaqa uu jacaylka ku abuuray shaaqadu uu dhibay ma aha uu dhibay ha odhanin waayo shaaqadu qaafkaa shadan hadday dhib tahay shaqa baa la yidhaahdaa marka shaaqa waa min ashawqo shawquna waa kalgacaylka weeyaan istifaamkan tamani baa looga jeedaa markaa alla muu ogaada ayadri alla miyuu ogaado alribcu gurigani miyuu ogaado aya damin araaqa dhiigga uu daadiyey alla miyuu ogaado wa aya quluubin iyo quluubta haada rakbu safarkani shaaqa uu jacaylka ku abuuray alla miyay ogaadaan kolkaa waa tamani waa waxaad jeclaysanaysa inuu sidaa u dhaco wa qaala mutanabi wuxuu ihi fii sayfi dowla isagoo sayfu dowlo ka hadlaya yacuuduhu wuu soo buuqday min dumalin ayuu ka soo buuqday dhulux kaana fiihi ku dhacay dhulux baa qabtay dhuluxii markuu ku dhacay ayuu kolkaa isagoo xanuunsanaya soo buuqday wuxuu yidhi markaa wakayfa tuciluka dunyaa bishayin waanta licilat dunyaa abiib wakayfa wakayfa tanuubuka shakwaa bidaa'in waanta almustaaasu limaa yanuub wuxuu yidhi wa kayfa tuciluka siday kuu bukaysiini addunya adduunyadu bishayin shay war adduunyadu sideebay xanuunkuugu ridi ood u bukooniba wa anta adigu licilati dunya adduunkoo dhan xanuunka ku dhaca ayaa dabiibun dhakhtarkii daweynayay tahaye adduunyadu markay bukooto dhakhtarkeegiibaad ahayde sideebay adduunyadu kolkaa ay xanuun kuugu keeni kugu keeni mayse xanuun buu leeyahay wa kayfa tanuubuka seebay kuugu asiibi ashakwa cabashadu bidaa'in xanuun xanuun sidee sideebay cabashadu xanuunka ugu abuuraysaa wa anta almustakaaf adiga ayaaba u gurman jiray oo gargaar lagu weydiisan jiray limaa yanuubu aadamaha waxaan ku dhacaya musiibadan dhacaysa ee naaibka ah ee aadamaha ku dhacaysa adaa uga gargaari jiray kolkaas sideebaa maanta adigaa shakwadu ay cabasho iyo xanuun iyo balaayo kuugu keeni waa xanuunkii ku dhacay buu markaa gabaygan ka tiriyey wa kayfa tuciluka say ku sideebay kuu bukaysiin addunya adduunyadu bishayin shay say kuugu bukaysiin wa anta adigu licilati dunyaa adduunyada xanuunkeygaba dabiibun dhakhtarkeygii baad hayde wa kayfa tanuubuka sideebay kuugu asiibi ashakwa cabashadu bidaa'in xanuun wa anta almustaqaad kii gurmadkiiyo gargaarka la weydiisanayey baa tahay limaa yanuubu wixii dhacaa haddaba labada kayfa ka waran kayfa tuciluka dunya iyo kayfa tanuubuka shakwa istifaamkaa su-aasha ama wax la garan layahay ayaa loo jeeda warmeye waxa weeyaan maxay tacajub waa yaab waxaanu la yaabanahay weeyaan ninkii la odhan jiray eh, sayfudawlow adigoo dhakhtarkii adduunyada ah, inay adduunyadu ku dhibto waanu la yaabanahay layliska lixaad waxgabay afwan bayd baa dhiman wa qaala abulcalaa almacari wuxuu yihi abulcalaa almacari gabay uu tiriyey atadunu anaka lilmacaali kaasibun wakhabiyu amrika shiratu washanaaru atadunnu ma u malaynaysaa ma kula tahay annaka adigu lilmacaali sharafta kaasib inaad soo shaqaysan doonto war ma kula tahay niyow inaad sharafta soo shaqaysan doonto wa khabiyu amrika kiyo amarkaaga qarsoonna shiratun shir uu yahay wa shanaar iyo ceeb uu yahay wuxuu leeyahay war niyahu qalbigaaga iyo daahirkaagu ismale daahirkaagii nin wanaagsan baad ka tahay qalbigaagii iyo hoostiina shar iyo balaaye iyo nac iyo cadha ku aasan atadunnu ma u malaynaysaa haddaba annaka adigu lilmacaali sharafta kaasib inaad shaqaysanayso war ma sharaf baad sidaa ku shaqaysanaysaa wa khabiyu amrika amarkaaga khabiga ee qarsoonina shiratun waa shar iyo wa shanaarun ceeb istifaamka halkaa ku jira maxay kula tahay waa ltaqiir waa yasitaan weeyaan layliska lixaad gabay kuma jiro kitaabkuna uu kaaga shaqeeyey toddobaad gabay kuma jiro kitaabkuna waa kaaga shaqeeyey sideedaad waxya xoogaa gabayaa ku jira kolley sida ay muuqataa sideedaadka ishrax waxaad sharaxdaa albaytayn labadan bayd alaatiyeyni ee soo socda wabayin waxaanad caddaysaa aqraad alistifaam istifaamka aqraaddiisa fiihimaa dhexdooda ku jiray wahumaa yunsabaan waxaa loo nisbeeyaa liacraabiyin acraabi yamdax ammaanaya alfadl ibnu yaxya albarmaki nin acraabi oo fadl ibnu yaxya albarmaki ammaanaya weeye wuxuu yidhi markaa walaa'imatin laamadka yaa fadlu fi nnada walaa'imatin laamadka yaa fadlu fi nnada faqultu laha hal athara allawmu fi lbaxri أتنهين فضلا عن عطاياه للورى ومن ذا الذي ينهى الغمام عن القطر واللائمة الله بدنا مد عنانaysa الله بدنا mid canaananaysa buu yidhi oo laamadka ku canaanatay ya fadlu fadliyow finada deeqsinimo alla maxaan arkay tu ku canaananaysaa fadliyow oo deeqsinimo kugu canaananaysa tu ku canaananaysa maad garanaysaa sababta walaa'imatin buu yidhi muxuu walaa'imin u odhan waayey laaimin badanaa nin ku muxuu u odhan wuxuu yidhi waxaa horta labka iyo dhadigu way kala qiimo badan yihiin soo caynkaa ma aha dhadigu ma lama dooraninoo dhadigu afdal ma aha labka baan doonaya cafwan sow labku afdal ma aha ha labka iyo afdal ah walaysa dakaru kalunha kolkaa mee shaqooyin badan oo dhadigu ayna qaban karaynin baa jiruu labku jira qofka marka la dhaliilayo ninba ha ahaadee dhadig baa layskaga danaa suugaanta carbeed marka la joogo tii bay odhanayaan ti hadda nin bay ujeedaan kolkaa waxay leeyihiin war wax raganimo la yidhaayoo kaa ku jiraa maba jirta haba yaraatee waxa weeye dhadiga sifooyinkii dhadigaa ku abuuray ayaa ku soo ururay dhadigoo jiljileecii iyo sabir la iyo ee kaadsiima la-aantii iyo caadifadii degdega ahayd iyo ilan adigu haddaad nin tahay haddii lagu caayo waxaa laga yaaba inaadan diirin ma horead u diirtaa hadii lagu caayo hore maad u diirtaa waa caadifada kolba intay kugu tahay weyaan laakiin waxaa laga yaabaa qofna qacan baa bedesha qofna hadal baa bedela bal hadda u fiirso dumarka hadal yar iska daa hadaloo wax xaggooga ag ma soo hadal qaadi kartid ilan caadifadooda afka taagani waa khatar kolkaa markaaba waa la kacaya kolka waxaa lagu leeyahay caadifadii kacsanayd ee degdega ahayd iyo maxaanku dhaha kaadsiima la-aantii iyo waxyaabo badan oo de lagu yaqaanay dhadiga ayuu kolkaa aggan usiinaya walaa'imatin alla badana tu ku canaananaysaa buu yidhi laamadka oo ku canaanata yaa fadlu fadliyow finada deeqsinimo alla maxaan aragnay tu deeqsinimada kugu canaananaysa kolkaa looma ogolo taa canaananaysa in raganimo la siiyo fa qultu laha waxaan ku idhi markaan u jawaabayey adan yari degdeg bay sheegaysaa faqultu laha degdeg baan ugu jawaabo waxaan ku idhi uun hal ahara miyuu raadeeyaa allawmu canaantu filbaxri badda horta bal badda canaano inay baddu wax noqoto haddaad canaan kastee bad ku samayso warma adigunbaa daalay mise baddaa wax noqon adigunbaa daalaya nin bad canaananayo kalunbaa tahay baan ku idhi buu yidhi atanhayna miyaad u fadlan fadli miyaad u can cadaayahu wuxuu siinaya lilwara makhluuqa war fadli ma waxaad ku haysataa inuu makhluuqa deeq siinayo waman da ladii keebuu ahaaday ka yanhalamaam daruurta ka nahiyi kara can ilqadri inay da'do bal idinku daruurta u diida inay da'do buu yidhi dee fadlilin waa daruur adduunka u da'dee masaakiinta hadhargiiyo u daaya buu yidhi maxaa loogu diidaya atamani waa cashirka afraad ee cashiraantii inshaha ahaa atamani cashirka afraad ee cashiraantii inshaha weeyaan atamani waxaan u malaynayaa waa cashirkan iyo cashirka beriyaba inooga dhimanba inshihii halkaa ayuu inagu daynayaa khabarkiina hore inuu soo marnay atmani tamanigu waxa weeye shay mustaxiila ood mararka qaar iska jeclaysataa ma jiraan horta mararka qaar wax mustaxiilood jeclaysataa ama qalbigaagu yaro jeclaadaa ma jiraan tamani baa la yidhaahdaa shay qariib lilmustaxiila eeg mustaxiil ma aha laakiin waa baciid lxusuul shay qariib lilmustaxiila ama baciid lxusuula ood jeclaysataa ma jira ha mustaxiilaad jeclaysataa wuu jiraayo mararka qaar miyaadan arag maskaxdaada ma la sheekaysataa horta ha aadamuu inta badan ula sheekaystaa maskaxdiisa mararka qaar miyaadan jeclaysanin inaad iska yaro duusho horta ma jeclaysataa weligeed suugaanta carbeed way ku jirtay shimbiraha markay arkaan ayay xasuusan jireenay odhan jireen alla mayaan sidaasoo kalenu duullo de waa mustaxiil ilaahayba kuguma talagelin inaad duusho shay haddaan lagu saarin ma inaad qacmahaagan baadad ka dhigataad doonaysaa waa nooc waalida ka mid a ah. waan duulayaa yood samayso haddaad muxaawalo samayso waa nooc waalida ka ah. nin baan anigu maalin la sheekaystay muxaawaladaa sameeyey geed dheer buu koray anigu waan la sheekaystay ninka waan arkay laba harag ai buu aaday saanta aiga ma garanaysaa waxaan aaminay buu yidhi inay saantan aigu hawe ii qabanayso kolkaa igu caawiso inaan duuli karayo laba harag ai intuu mid halkaa iskaga xidhay midna halkaasu iskaga xidhay labada harag ai markuu qaaday geed dheer aad u dheer uu fuulay ayuu de geedkii ayuu ka duulay labadii harag aina ninka kama qasnaba sidanu leey waad duulaysaa baadadkii shimbiru ka dhigaya maogtahay wuxuu markii hore inaan duulay baan ismooday laakiin ayaydii buu yidhi hoostayda hoose ciir ku lulaysa ayaan dusha kaga soo dhacay buu yidhi markaasuu isna jabay ayaydiina jabiyey eg kolkaa aljunuunu funuunun wey eg maskaxda way ku soo mari kartaa laakiin inaad isku day istiraa maaha maskaxda way kaa soo maraysaaye hays odhan <laughs> laakiin waan duulaya waa khatarteeda waxaa la yidhahdaa waxaasoo kale maxaa loo yaqaanaa tamani baa loo yaqaanaa waxaan dhici karayn oo mustaxiila markaad iska tamanido waxaa jira shay dhici kara shay dhici kara oo hee shay iska dhici kara oo laakiin hee laakiin baciida aada u fog iminka markaad aragtiin hargeyse halkay ku taallo buurtaa idaacaddu ay ku taalliyo buurtaa uu madaarku ku yaallo ma jeclaysatiin in laameeye xaggeennan sare laga sameeyo wadooyin waaweyn oo dadka xaggan sare loo sameey ma jeclaysatiin ha waad mararka qaar way ku soo mari kartaa de waad ku fikiri kartaa waad ku fikiri kartaa laakiin ma waabaa la samayn karaa waabaa la samayn karaa waa waa qariib limustail waa mustaiil ma odhan karno waa mustaxiil ma odhan karno laakiin waa qariib lilmustaxiil weeyaan kolkaa tamanigu wax mustaxiila inaad duusho oo kale waa mustaxiil iyo wax qariib lilmustaxiil ah labadaa ayuu tamanigu ku saabsan yahay bal hadaba aynu eegno qaala ibnu ruumi baa yidhi fii shahri ramadaan bisha ramadaan ee barakaysan markuu ka hadlayey ibnu ruumi baa bisha barakaysan ka hadlay bisha barakaysan maalintiisow lama soomanaado habeenkiina sow layskama dhergo wuxuu ihi markaa falayta layla fiihi kana shahran wamara nahaaruhu mara saxaabi falayta leyla alla miyuu habeenku fiihi bisha dhexdeeda kaana shahran uu bil ahaado ilaahu miyuu habeenka bil u nooga dhigo buu yidhi halkii habeenba uu bil inoo noqdo ka waran dee bisha awxun baad cunaysaa waxna waad cadbaysaa wa mara nahaaruhu alla maalintiisu miyayna marto mara saxaab siday daruurta yar inoo marto oo kale maalintuna may daqiiqada una haatay sidaa noo dhaafta buu yidhi habeenkana ilaahay mubilu nooga dhigo buu yidhi war ka waran in maalintu ay sidaa kala noqdaan waa mustaxiil ma dhacayso kolka waa tamani wa qaala ilaah baa yidhi ereyga lagu gutayna waa leyte la socdo la soco leyte ayaa lagu gutay wa qaala tacaala ilaahay baa yidhi noo ahaado min shufacaa'a kuwa ergeeyaa oo fa yashfacu ay noo ergeeyaan alla miyuu noo ahaado kuwo ergeeyaa hanoo ergeeyaane eh, ahlu naarku markay leeyihiin ergeeyayaal miyaan helno miyay helayaan ergeeyayaal may waa mustaxiil ereyga lagu gutayna waa maxay markaa hal baa lagu gutay halkiila hadda hal istifaamkay asal u ahayd laakiin mararka qaar bay tamani ku timaadaa wa qaala jariir wuxuu hi jariir jariir aad baa loo yaqaanay soo jariir lama garanayo jariir nin wadaaduu ahaa oo laakiin gabayaa ah gabayaaga adduunkaa laakiin dhinac ka maray waxaan xasuustaa maalin ay toddoba gabay iskugu tegeen jariir toddoba gabayaa ayaa iskugu tegey nin kastaaba halkuu ka soo gaadhuu ka caayayey toddobadiiba wuu jebiyey toddobadii ninba wuu jebiyey ragga qaarkood wayba hadli kari waayeenba gabayguu ku yidhi dib way u hadli kari waayeenba ragga qaarna qur'aanka meelo kamiday akrin kari waayeen qur'aanka meelo kamida ah. gabayguu ku caayey qur'aanka markii dambe mar kastao qabiilkoogii qur hoos bay u yardhigi jireen aayaddaa waaa kamid ayd wuuu ku yidhi faua darfa inaka min numayrin falaa kacban balagta walaa kilaaban reerku ku yidhi naga foorarso bu reerkiinaan aqaanaaye muxuu ka dambaysiiyey markaa aayaddan qur'aanka ah aayaddan qur'aanka ah ilaahay markii uu yidhi subxaanahu wa tacaala waqul lilmuminiina yaquduu min absaarihim waqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim muminiinta waxaad ku tidhaahdaa arag indhaha hoosu dhiga yaquduudaasi reerkoogii o dhani ka xishooday ka baqi jireen markii dambe ilan waa foorarsada eh waxay odhan jireen foorarsigan aayadda maxaa lagu xasuusanayaa bay is jireen beydkii lagu ahaye foorarsiga ahaa ayay xasuusan jireen jariir wuxuu leeyahay markaa kollay magacan jariira ah hooyadiibaa isagoo uurka ku jira u bixisay sababtay ugu bixisayna wuxuu ahaa markay uurka lahayd ayay ku riyootay xadhig yar iyadoo dhashay xaigaa yarina dadka dhexda iskaga maraya markaasaa lagu yidhi gabayaabaad dhali doontaa gabayaagaa dadka inta badan ka daba taga hadala tihi buu nini gabayku kaaga soo tirinaya ma ogtahay kolkaa gabayaaga xaigoo kale ah markaasay tii dee jariir baanu bixiy jariir waa jiitame kii dadka daba jiitamayey weeyaan laakiin nin wanaagsan buu ahaa runtii waxaana tusi kara khaliifkii cumar binu cabdulcasiis qisadii dhex martay iyo isaga wla shabaabu xamiidatan ayaamuhu low kaana dalika yushtaraa aw yarjicu dhallinyarnimadii buu eegay wallaa waxaa jeedsaday ashabaabu dhallinyarnimadii xamiidatan tii oo la mahadiyo ayaamuhu maalmihiisa alla dhallinyarnimadu wanaagsanaa buu yidhi alla qiimo badana dhallinyarnimadu sawta tagtay dhallinyarnimadii buu yidhi low kaana dalika alla miyuu kaasi yushtaraa lasoo iibsado saylad yaroo dhallinyarnimada laga iibsado miyaynu helo ow yarjica maa mar labaad miyuu inoo soo noqdo oo dib u dhallinyarowno ka waran dhallinyarnimada saylad laga iibsada ma heli karnaa baad u malayn haddaa ma soo noqon kartaa mar labaad may waa mustaxiil ereyga lagu faa'iidayaana waa maxay tamanigaah maxaynu ka faa'iidaynayna tamanigaah yaa low baa iminka ereyga inoo faa'iidaynayaa low wa qaala aakhar mid kale ayaa yidhi asir balqaطaha lman yuciiru janaaxahu lacalii ilaa man qaada hawiitu aiiru asir balqaa guruubka shimbiraha ahow hal man yuciiru midii ergisayaa ma jiraa janaaxahu baadkiisa lacallii waxaan rajaynayaa lacallii waxaan rajaynayaa ilaa man qad hawiitu kii aan jeclaa xaggiisa atiiru inaan ugu duulo amaa lacallii alla miyaan ilaa man qad hawiitu aiiru aan u duula kaan jeclaa alla miyaan u duula kaan jeclaa xaggiisa u fiirso halkana aawey tamanigii waa lacali ilaa man qad hawitu atiru inaad duusho kaad jeclaydaad usii duusho xaggiisa waa mustaxiil dee inaad duushaa hadda diyaarad inaad raacda ma aha adiguna inaad iska duushaa waa mustaxiil ereyga lagu gutayna muxuu noqonayaa lacalla ayuu noqonayaa wa qaala tacaala ilaahay baa yidhi yaa layta lana alla miyuu noo ahaado milamaa uutiya waxa la siiyey wax laeg qaaruunu qaaruun alla qaaruun waxa la siiyey wax laeg miyaanu hello yaa layta lanaa alla miyuu noo ahaado milamaa uutiya qaaruun qaaruun waxaa la siiyey wax laeg miyaanu hello haddaba iminka eeg qaaruun hantida la siiyey hanti la-eg inaad heshaa ma mustaxiil baa maaha mustaxiil hanti badan miyaadan heli karaynin waad heli kartaa laakiin mustaxiil maaha waa waxaa ilaahay qaaruun hanti siiyey qaaruun hantidiisa soo maydaan maqal waxaasi waa maalkii qaaruun bay soomaalidu tidhaahdaa soo ninka lala yaabo maalkiisa ha qaaruun hantidiisa dee lama xisaabi karaynin culimadu waxay yidhaahdeen maqalka lacagta lagu ururiyo maqalka lacagta lagu ururiyo lacagta iyo maqalka maqalkiisa lama hawaysan karaynin maqalkaagama waxaad moodadisa inay raqaaban karayeen war maqalka ee quful lagu xidhaa maqalka qufulkaama inay rag oo dhani qaadi karayeen baad moodaysaa qufulkaa maqalka lagu xidhayo isagaa maqal kale ahaa u fiirso qufulkaa lagama hadli karo qufulka maxaa ka sii yar markaa furaha yaree gelaya furahaasuu ilaahay yidhi ina eh, mafaatixahu latanuu'u bilcusba uliquwa cusba furahaas ayaa baa la yidhi latanuu'u bilcusba uliquwa cusbadaasay culimadu yidhahdeen luqa alcarabiya ha la baado intay cusba tahay waa toddobaatan nin bay ragga qaarkood qaateen toddobaatan nin ragba meel bay ku dhufteen cusbada laakiin waxaad fahmi karaysaa markay mafaatiixdii ay dee cusbo cusleeyeen ya cusbo welibana ulilquwa ilaahay rag ulilquwaa ah markay cusleeyeen maxaad u malaynaysaa lacagtiisa ilaahay unba ogaa yaa layta lanaa an lam milamaa uutiya qaaruun waxa qaaruun la siiyey wax lamidihi miyuu noo ahaado waanu jeclaysanaynaayee miyaanu hel waa tamani tamaniga ayaa lagu gutay leyte ayaa lagu gutay laakiin m mustaxiil ba mise waa qariib lilmustaiil qariib lilmustaxiil wey haddaba shanta tusaale afarta hore maxay ahaayeen afarta hore mustaxiil bay ahaayeen ka shanaadee u dambeeyaana waa qariib lilmustaxiil buu ahaa tamanigu haddaba waa inuu mustaxiil yahay iyo inuu qariib lilmustaxiil yahay labadaa ayuu midkood yahay alamila mutaqadima tusaalayaasha hore jamiicuhaa dhammaantood min baab insha alabi waa inshihii dalabiga waidaa ta'amalta markaad eegto almaluub waxa la codsanayo fii kulli miaalin tusaale kaste wajadtahu waad heli amran maxbuuban amar la jecel yahay oo yurja xusuuluhu aan la rajaynayn in la helo ima likownihi ahaantiisa mustaxiilan mustaxiiluu yahay kamaa fi lamilai arbacati uulaa sida afarta tusaale ee hore waima likownihi iyo ahaantiisa inuu yahay mumkinan mumkinuu yahay ayra mamuucin aan la rajaynayn fii naylihi gaadhitaankiisa kama fi miaal akhiir wayusama hada darbu waxaa lagu magacaabaa qaybtan oo min insha bitamani baa lagu magacaabaa waladawaad ereyada allatii ereyada afaadad faa'iidaysaha tamani tamaniga fi lamhilati lmutaqadima amhilada hore hiya layta weeyi wahal weeyi wallo weeyi walacallo weeyi hayra ana aladaata aluulaa adaadka koobaad oo layti ah afaadat way faa'iidaysay biasli lwadci bay ku faa'iidaysay dejinteedii hore ama alaau ukhraa saddexda kale fa inahaa istucmilat fiihi waa la isticmaalay liladaa'if balaaqiya ladaa'if balaaqadeed baa loo isticmaalay ujeeddo xagga balaaqada ah baa loo isticmaalay oo cajiib ah runtii welibana gaar ahaan tafsiirka oo kale ayaad ku arkaysiin aayad kaste oo leyta ayna ku jirin oo tamani looga jeedo balaaqada ku jirta aayad kaste waad arkaysa ilaahay kalaamkiisu sidii ugu habboonaa ayuu ilaahay subxaanahu wataala watacaala kalaamkiisa liladaaif balaadiya baa markaa loo isticmaalay hada waida kaana almaluubu maluubku markuu yahay almaxbuubu la jecel yahay mumkinan madmuucan suurtagal mid ah oo haddana la damacayo fii xusuulihi hadduu mumkin noqdo madmuucna uu noqdo fii xusuulihi tamanigii uu ka bixiyo raju isku bedeli kaana fii dalabihi trajiyan dalabkiisa traji baa lagu magacaabi doonaa wa yucabaru fiihi bilacala wacasa lacala iyo casa baa laga cibaareeya waqad tustacmalu fiihi waxaa loo isticmaalayaa layta lisababin sabab yaqsiduhu lbaliiqu ka balaaqadanihi uu u qastayo kamaa fii qowli abi ayib sida abi ayib oo kale qowlkiisii markaan soo qaadano fayaa laytamaa baynii wa bayna axibatii min albucdi maa baynii wa bayna almasaa'ibi fayaa layta alla miyuu buu yidhi fayaa layta alla miyay maa baynii waxa aniga dhexdayda ah iyo wa bayna axibatihi dadkaan isjecelnahay iyo aniga waxa noo dhexeeya oo min albucdi kala fogaanshiihi miyay maa baynii wa bayna almasaa'ibi annaga iyo musiibada waxa noo kala dhexeeya may noqoto annaga iyo musiibadayda waxa noo kala dhexeeya oo kale miyay noqoto kolkaa eeg ninkani rajuu rajaynayay rajuu doonayay inuu ka dhigo waxaan rajaynayaa aniga iyo axibadayda inta noo kala dhexaysaa inay noqoto aniyo musiibada kolka wuxuu leeyahay maxay u rajaynayaa musiibadu way ku dhowdahay mar in ilaahay musiibada kaa fogeeyo ninkan asxaabtiisii bay kala fogaadeen kolkaa wuxuu leeyahy alla saan walaalahay u kala fogaanay man musiibadayda u kala fogaana buu leeyahay kolkaa rajay ka tahay layte ayuu ka soo gudbiyey temani si uu waa dhinac balaaqadeed markaa alqawaacid atamani tamanigu dalabu amrin waa amar maxbuubin la jecel yahay oo laa yurja aan la rajaynayn xusuuluhu inuu xasilo ima likownihi ahaantiisa mustaxiilan uu yahay wa ima likownihi iyo ahaantiisa mumkinan mumkin uu yahay hayra madmuucin aan la hunguraynayn fii naylihi in la helo wallafdu lafdiga almawduucu loo dejiyey litamanii tamanigu layta weeye waqad yutamanaa waa lagu tamaniyaa bihal walow walacalla liqaradin baa loogu tamaniyaa balaaqiyin balaaqadeed ujeeddo xagga balaaqada ah loogu tamaniyaa idaa kaana alamru amarku markuu yahay almaxbuubu la jecel yahay mima yurja ka la rajaynayo xusuuluhu helitaankiisa kaana dalabuhu dalabkiisu wuxuu noqonayaa tarajiyan rajuu noqonaya wa yucabaru fiihi waxaa laga cibaaraynayaa bilacalla ow casaa baa laga cibaaraynaya waqad tustacmalu fiihi waxaa loo isticmaali leyta ayaa loo isticmaali liqaradin ujeedo iyo hadaf balaaqiyin balaaqadeed ujeeddo balaaqadeed baana loo isticmaalaya namuudaj libayaani maa kii baynu caddaynaynaa fi lamhilati alaatiya oo min tamanin ow tarajin wa tacyiini aladaat aadaadkana waynu cayimi fii kulli miaal sariicu lhawaani baa yidhi ninkii heesaha u dhintay gabay baa ninkan dilay baa la yidhahdaa sariicu lhawaani waxa loogu bixiyey gabay gabay buu u dhintay waahan liayaami waahan liayaami siba wazamaanihi low kaana ascafa bilmuqaami qaliila waahan alla wanaagsana liayaami siba caruurnimada maalmaheegu wanaagsana asiba haddaad saadka hoos dhowda waa caruurnimada haddaad saadka kor dhowdood asaba tidhaahdana waa naacawda geedkana aan dhaqaajinin siigadana aan kicinin labadaa shardi bay leedahay naacawdaasi asiba naacawda geedahana aan dhaqaajinin een geedaha xoog u lulin siigadii boodhkana aan kicinin ayaa asabaa la yidhaah waa naacawda yaree subaxdii horeoo kale soo dhacda iyo gelinka dambe oo kale waa naacawdii cali binu abi aalib uu ka warramayey oo kale ulahaa waa dee jidh caleen bay samaysaa markay naacawdaa hesho geeduhu way iska magoolaan roobayuna ku diin way iska magoolaan adigana jidhkaagu maasha allah si adan arkaynin buu ugu baahan yahay naacawdaa waahan alla wanaagsana ama waan yaabaya ayaami siba caruurnimada maalmaheegii baan la yaabaya iyo wazamaanihi xilligii caruurnimada xilliga caruurnimada ma la yaabtay ilmo yar maad eegtay weli haddaad eegtay ilmo yaroo warwaraya arki maysid ilmo yaroo fikirayaba arki maysid waa inuu ciyaarayo inuu qoslayo inuu maadaynayo iyo inuu isagoo daalan daalan daalan intuu cunto cuno sidaa sida geedka markuu soo toosana isagood moodo inuu imika soo dhashay unbu soo kacaya halkiisii unbu ka miisaya ilmo yar warwar ma jiro eg adiga laakiin xisaabaad kalaa ku saaran siyaabo kalaad u xisaabtamaysaa ma ogtahay isaga waxaasoo dhani ma haystaan waxa weeye ilmahaa yare dee nolosha ka cusub weeyaan waahan waan la yaabayaa liayaami siba caruurnimada maalmaheegii wa zamaanihi iyo xilligii caruurnimada low kaana ascafa alla noogu soo gurmado bilmuqaami inuu nala joogo qaliilan in yar alla ma gurmad may noo samayso ay in yar uu nala joogto in yar inay nala ascafa waa gurmadka ama gargaarka iscaafka waa la sayaaraatu baynu garanaynaa soo maaha haddaba ka shaqeeyey waana kan laylisku kaaga dambeeya wa qaala abu ayib waxaa kaluu yidhi falayta hawa laximbati kana caadlan faxamala kula qalbin maa ataaqa falayta alla miyey hawa dadka la jecel yahay jacaylkoogu kaana cadlan cadaalad mu ku salaysnaado warniyow jacaylku miyuu cadaalad noqdo dadkan la jecel yahay jacaylkoogu muu cadaalad noqdo oo fa uu u xambaariyo kula qalbin qalbi kaste maa adaaqa intuu karayo dadku ma isku wada qalbiba qalbi kastaaba intii yaraydu karayo miyaa la siiyo buu leeyahay markaa kolkaa cadaaladda ilaahay kuma haysto subxaanahu wa tacaala oo ilaahay miyuu saa sameeya laakiin wuxuu leeyahay kan jeclaysanaya jacaylkiisa qalbiga miyuu kana intaa er ka dhigo intuu qaadi karayo kana intaa kana intaa oo u qaybqaybiyo wa qaala tacaala ilaahay fahal ilaa khuruujin min sabiil bixitaanka wax dariiqa ma loo helayaa fahal ilaa khuruujin alla miyuu u ahaado waa tmani fahal ilaa khuruujin alla miyuu bixitaanka xaggiisa min sabiili wax dariiqa loo helo dariiqun lagaga baxo balaayadan miyaanu helo tamriinaatun layliskani waa kii inoogu layliskan saasi kama dambeeyaan kolley cashirkani wuu iska dhammaaday bayin waxaad caddaysaa maa fi lamilai aatiya tusaalayaasha soo socda waxaa ku jira oo min tamanin aw tirajin wabayin asira fi isticmaali maa jaءa min aladawaat calaa gayri wadcihi اsri sirtana dee kitaabkaaguna waa kaaga shaqeeyey marwan binu abi xafsa wuxuu yihi fi rasaai maan binu zaaida macan binu zaaida waa nin cajiib u ahaa markii aad baa baroortay ninkaa فليت الشامتين به فدوه وليت وليت وليت العمر مd له فضال waa cمra soma halkaasi فlayt الشاamتيiن bه فduه وlayt الcمر mud lh فضاaل فlayt الشاamتيiن alla dadka ku فaraxsan bihi ninkan geeridiisu fadowhu may alla ilahay isaga soo furtaan alla miya lagu furtay iyaga buu yidhi ay halkii isagu ka dhintay iyagu ka dhintaan walayta alcumra alla miyaa cumrigiina mudda lahu loo siyaadiyo oo fadaala cumrigiisu uu sii dheeraado waa tamani labada meeloodba tamani baa ku jiraa labada laytaaba tamani bay faa'iideynayaan wa qaala abu ayib wuxuu yidhi fii rahaai ukhti sayfudawla sayfudawle walaashii markii uu doonayay inuu gabayga u tiriyo sayfudawle walaashii baa dhimatay markaasuu yidhi falayta aalicata shamsayni aaibatun walayta aaibata shamsayni lam tagibi falayta aalicata shamsayn alla labada cadeedood tan imika muuqataa aa'ibatun miyay iska dhacdo walayta aaibata shamsayn alla labada cadeedood ta maqanina lam taib maxay u maqnaatay horta adduunku laba cadeedood buu leeyahay buu kuleeyahay ayuu doonaya inuu yidhah adduunku laba cadceedood buu leeyahay cadceedan caadiga ee xaggan ka soo baxda iyo sayfudawle walaashii oo iyaduna cadceeda labadii cadceedood ee adduunka u soo bixi jiray ayay mid sayfudawle walaashii baa dhimatay markaasuu yidhi yaa jooga cadceeddii caadiga ahayd baa joogta markaasuu yidhi falayta aalicata shamsayn alla labada cadceedoodta soo baxaysa haa'ibatu ma iska maqnaato cadceeddan caadigii ma iska maqnaato sayfudawle walaashii ay joogto walayta haa'ibata shamsayn labada cadceedoodta maqani lam taqib maxay u maqnaatay waa tamani waynu soo marnay kolley isticaaradiibaynu kusoo majaaskii baynu ku soo marnay wa qaala aakhar mid kalena wuxuu yidhi cala alayaali alatii adnad bifurqatina jismi satajmacunii yowma watajmacuhu cala alayaali alatii adnad bifurqatina jismi satajmacunaa yowma watajmacuhu wuxuu yidhi calla kelmadda callaa haddaad af carabiga aragto waa la callo oo laamka hore laga gooyey lacalla balaamka hore ka go maxaa ku soo hadhay calla kolka waa erey raje faa'iideeya calla wax imika gabaygaa kalifiya in laamkii hore la jaro calla waxaa la rajaynayaa allayaali habeenada allatii habeenada aadna daciifisay bifurqatinaa kala tagayaga jismi jidhkayga ku daciifisay habeenadan jidhkaygii uu la dhuubtay dhuubtay dhuubtay maadaamoo dee kala taguu nagu yimid satajmacunii inayna soo ururiso yowman maalinun wa tajmacuhu jidhkaygana ay soo ururiso mar labaad habeenada waan ka rajaynayaa mar dambe inay isku kaayo keentay buu yihi hadaba ka warranoo ma raja mise waa tamani waa midkee waa raja ku jira meesha qaala allahu tacaala allah yidhi ya haamaanu haamaanow ibni li ii dhis sarxan sarxi ii dhis lacallii abliqu lasbaab waxaan alla miyaan gaadho wadooyinka asbaaba samaawaat waxaan rajaynayaa inaan gaadhaha oran waa tamani meeshani lacalli abliqu lasbaab alla miyaan gaadha dhe waxaan rajaynayaa inaan gaadho odhan maysid lacalli abluqu asbaab alla miyaan gaadho wadooyinkii asbaaba samaawaat samaawaadka wadooyinkiisii miyaan gaadho waa markaa ah falow ana lanaa kara alla miyuu noqod noo ahaado fanakuuna min almuminiin kuwa ilaahay dib ka soo rumeeyaanu noqon lahayne gaaladaa doonta falow ana lanaa kara fanakuuna min almuminiin muminiintaanu ku biiri lahayne ilaah maya dibna loo ilaahay baa xaqiiqada aadamaha yaqaano ilaahay wuxuu yidhi walow ruduuhu lacaaduu limaa nuhuu canhu haddii aadamaha dib loo soo abuuri lahaa halkii horunbay ka miisi lahaayeen ilahay bayna yaqaante adigu madan daliil arrinkaa uhay weli ma bukootay xanuun adagi kuma ku dhacay kumaa sakaraad noqday adiga soo maa imise ballanood baad ilaahay la gashay in badan maalintaad bogsataa kuugu dambaysay xaqiiq weeye ilaahay haddii markaad bukooto intaasoo ballan baad ilaahay la gashaa mar alla markaad bogsato ayaa haddana kugu dambaynayso ballanihii iyo wixii ad lahayd waan samaynayaa iyo ma jirayaan waa walow ruduuhu laacaaduu limaa nuhuu canhu aayadda qur-aanka macnaheegay ka mid tahay falow ana lanaa kara alla miyuu noo ahaada noqoto fanakuuna waxaanu noqon lahayn min almuminiin muminiinta ayaanu ku biiri lahayne waa tamani markaa wa qaala shaacir gabaya ayaa yidhi ayaa manzilay salma salaamun calaykumaa hal ilaazmun llaa'i madayna rawaajicu ayaa manzilay salma inanta salmo labadeeda guriyey salaamun calaykumu salaamun calaykuma badbaada dushiina ha ahaata labadaa guriyay salma degan tahaye hal ilazmunu alla miyay xilliyadii allah io xilliyadii madayna tegey rawaajicu inay soo noqdaan waa tmni marka miyay soo noqon su-aal ka dhigi maysid tmni baad u akriyaysaa hal ilazmunu alla miyay xiliyadii allah i xiliyadii madayna tegey rawaajicu soo noqdaan alla mu waktiga soo noqdo waa tmni markaa wa qaala waxaa kaluu yidhi layta almulunka calى اlaqdaari mucdiyatun falam yakun lii danii'in cindahaa amacuun layta almuluuka alla miyay boqoradu buu yidhi layt muluk cafwan layt muluk waxaa la rajaynayaa boqoradu eg alla miyay odhan maysid waa tamani haddaad alla miyaa tidhahdin layt almuluk waxaa la rajaynayaa boqoradu cala alaqdaari aqdaarta iyo qiimaha mucdiya wax ku bixiyaan boqorku markuu nin doonayo gabayaaca inuu wax siiyo dee cala alaqdaar ha u eego alaqdaar waa asharaf waa qadarka iyo qiimaha qofka wax u eego markaad wax bixinayso dee nebi maxamed baabayna amray alayhi salaatu wasalaam anzilu naasa manaasilahum dadka maraatibtooda kala siiya kolkaa qof qiimale iyo qof liita markaad la hadlayso haday iskaga kaa dhex darsamaan dee ama caqligaagay waxsi ka yihiin ama aqoontaaday si ka yihiin wuxuu leeyahay layt muluka alla eh, layt almuluka waxaa la rajaynayaa boqoradu cala alaqdaar aqdaarta iyo qadarka qofka dushiisa mucdiya inay wax ku bixiyaan oo falam yakun yuuna u ahaan lidanii'inka liiteen gabaygaba aqoon cindahaa agtooda damacun wax hunguriya kaan gabayga aqoon hunguriba hunguraynba maayo bay yidhahdeen markaa layt almuluka cala alaqdaari mucdiyatun falam yakun lidanii'in cindahaa damacun wa qaala waxaa kaluu yidhi fi lmadix markuu amaanta samaynayey layta almadaa'ixa tastawfii manaaqibahu famaa kulaybun wa ahlu lacshuri lwalu wuxuu yidhi layta almadaa'ixa waxaa la rajaynayaa ammaantu tastawfii inay dhammaystirato manaaqibahu ninkan ammaanihiisii oo dhan famaa kulaybun kulayb iyo wa ahlu lacshuri lwalu wakhtiyadii hore iyo casr xilliyadii hore dadkii noolaa waxay u ehelka ahaayeen oo dhan kulayb ya imaamada carbeed ay tidhaahdo de ashar min kulayb ninkaasi kulaybna wuu ka magac dheeryahay bay yidhaahdeen kulayb waa nin la yaqaano weeyaan taarikhda carbeed tubac alyemani ninkii dilay weeyaan tubicii shalay aan soo maraynay kulaybkanaa dilay saasaa loo loo yidhaahdaa ashhar min kulayb walaalkiina waxaa la odhan jiray muhalhil baa la waa ninkii libaaxa feedhka ku dilay xabad feed uu ku dhuftay libaaxayuu u dhintay kitaab badan baa qorta bal waxaad dib ugu noqotiin xamaasaadkii mutanabi oo kale eega intaasoo kitaab baa qorta waa taariikh qoran wey waana qabla islam ma aha bacd islam hamoodina ilaahay jir libaaxu hadduu qabsado micidi libaaxu meelba ma gaadhin jirhkiisan awoodda uu lahaa waxaan xasuustaa maalin buu libaax rartay dameer biyihii uu ka cunay ayuu libaax saartay lugta ayuu ku duwayey dee bisadna uga uga duwan lugta hadduu saadha libaaxu ma baydhi karaynin waa kulayb walaalkii markii dambena wuu gawracay libaaxa markuu gawracayay waxa wey dee wax yar on dee waxbaba aan alahayn madax libaax buu samaystay markii dambe guri madax libaax ka samaysan dameerkii baan usoo aarayaa buu odhan jiray gurigiisuba madax libaax buu ka samaysnaa guri yaroo gebigiisuba madax libaax buu geli jiray kulaybkana shirqool loo sameeyey markii kulayb shirqool loo sameeyey buu kulayb ogaaday dadkii shirqoolayey markaasuu walaalkii kusoo guurayoo kulaybkan eh, walaalkii kulayb walaalkii oo cidlo deganoo madax libaax dhex degan ayuu kusoo guuray markaasuu war waa walaal ii kaalay buu garab iyo miciin bay ii uu qoslay kulaybkana lagu qoslayaa war bal gurigaan deganahay buu yidhi muxuu ka dhisan yahay masibir iyo iyo jaajuurba mise waa madax libaax libaax madax libaax weeyaan buu yihi muxuu igu sameeyey buu yidhi libaaxani dameer buu iga cunay buu yidhi ka kudilo ka waran xagguu geli buu yidhi intaan noolahay war si fiican u seexa buu yidhi oo habaqin intaan noolahay habaqin waa la dilay markii la dilay waa kii kulayb odhan jiray mahmaahda qoray la yidhaahdo akhi saalim laa tusaalim mahmahdaa kulayb baa lahaa sugaanta carabeed waxaa la ysku xidhaa waxaa la yidhaha adiibka ama boqorka dhiiggiisa dhagaxa ku qoray sheeg waa kuleybkan weeyaan dhiiggiisii xaggaa dambaa fallaadh laga geliyo ayuu dhagax ku qoray mahmaahdaasuna qoray akhii saalim laa tusaalim walaalkay saalimo weligaa ha la heshiin buu ihi reerka ah reerkii wax kasta way sameeyeen dee saalimna waa ninkan muhalhilna isagaa la yidhaha saalim isagaa la yidhaha ziir isagaa la yidhaha ziir anisa isagaa la yidhaahdaa magacyo badan buu leeyahay kolley wuu diiday inuu inuu heshiis qaata isna afartan sannadood buu dagaalkaa waday laakiin arbiciin sana ayuu dagaalkaasi socday layt almadaa'ixa carabta waxaa loo yaqaanaa haddaad u baahan tahay xarbulbasuusa loo yaqaanaa kolley xarbulbasuus haddaad egtiin kitaab badan waad ka helaysiin taariikhdooda layt almadaa'ixa alla ammaanta tastawfii miyay dhammaystirato manaaqibahu ninkan manaaqibtiisii iyo sharaftiisii famaa kulaybu kulayb iyo waahlulacshuri uwalu casriyadii hore dadkii noolaa waxay u ahaayeen waa raji kolka waa inaan ku macnaynaa laytan waxaa la rajaynayaa almadaa'ixa ammaantu tastawfi manaaqibahu inay dhammaystirato maxay ammaantiisa gabayga layliska saddexaad unbaa inoo dhiman laba bayd baa ku qoran layliska saddexaad laxallaahu didunya munaakhan liraakibiin فكل بعيد الهم فيها معذبون ألا ليت شعري هل أقول قصيدة فلا أشتكي فيها ولا أتعتب wuxuu yidhi allaha lacnada buu yidhi ama allaha fogeeyo di dunya adduunyadan buu yidhi munaakhan degitaan liraakibin qof wax fuushinay uu dego weligaa haddaad degan tahay ui adduunyadaa un ha isku degin laxallah maa kaafuur buu ammaanayaa ma og tahay allaha di dunya adduunyadan munaakhan xagga degitaanka liraakibinka wax fuushani uu degayo fa kullu baciidi lhami nin kasta oo hami weyn xambaarsan fiihaa adduunyada dhexdeeda mucadab uu ku cadaaban yahay horta ma og dadka aqliga badan ama garadku inay dadka ka hor cadaadaan ma kula tahay sidaa way fikir badan yihiin cid ku caawisana ma hayaan alaa layta shicri alla dareenkaygo hal aquulu qasiidatan qasiido qura miyaan tirinayaa buu yidhi oo falaa ashtakii fiiha aanan cabanaynin dhexdeeda walaa atacatabu ama canaan aanan ku samaynayn qasiido alla qasiidadaan tiriyaba cid un baan ka cabanayaa buu yidhi cid un baan canaananayaa buu yidhi waxii muuqdoo la samayn la-yi un baan arkaa buu yidhi in sha allahu joogo wallahu aclam